bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyni halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo afartanaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir fi mayaamiin wcala lahum biixsaani ila ywm ddiini waslama tasliima kaiira ama bacd dariskii siirada ahaa ayaynu ku dhex jirnay waxaa soo dhammaatay inagoo sanadii shanaad ku dhex jirnay dagaalkii la odhan jiray ghaswat alaxzaab waxaa ku xiga dagaal kaloo isagana la idhaahdo ghaswatu bani qurayda yuhuudda qeybtii ugu dambeysay laga buufiyey madiina madiinatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam waxaa u horreeyo laga saaray reer bani qaynuqaac waxaa labaadoo ku xigay reer banu nadiir waxaa u dambeeyo eriyada jooga iyaguna reer bani qurayda labada qole hore waxa ay kaga baxeen in laga dareeriyey un deegaankii iyagoo dadkii un kala baxay dunyadiina ka tegey qoladana dadkii iyo dunyadiiba way iska raaceen dulligaasaa huran qofka ilaahay diida walamaa rajaca calayhi asalaatu wasalaam biasxaabi kolkuu nebigu la soo noqday asxaabtiisa macnaha uu ka soo laabtay dagaalkii axzaab wa araada uu doonay an yakhlaca libaasa alxarb inuu iska saaro dharkii dagaalka markii la kala food qaaday ee uu doonay inuu ka soo noqdo dagaalkii ka soo noqdo uu yihi dharkii iska bixi mudda ila laysla rafanayeen amarahu allah ilaahay baa wuxuu faray biluxuuqi bibani qurayda inuu haleelo luxuuqu waa haleel inuu gaadho degdeg u gaadho qolada reer bani qurayda marka malagu ayaa u yimi malakuljibriil su-aal buu nabiga weydiiyey wuxuu ihi qad wabacta silaax asilaax oo hubkii miyaad dhigtay nebi allow annagu haddaanu malaa'igta nahay maanaan dhigin xaggooda u baxoo dhaqaaji malaga nebiga laftiisu waa amran yahay askari ilaahay wey dabeedna wuxuu ihi xaggeed i amraysaan u baxaa markaasuu xagga reer bani qurayda ayuu u ishaaray malagu dabeed rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrin kaleba ma gelina intuu gaashaantay arrinkiisiina giijiyey buu horay ka dhaqaaqay asxaabtana amarkan soo socda ayuu siiyey addoonkana siduu ilaahay ka doonayaa waa sida ah inuu mar walba amarka ilaahay fulintiisa heegan u noodo walow halkaa haba ku baxaysa naf iyo maal xaragadu sidaasay ku jirtaa qofku haddii kale xumaantiisa ayaa huran marka xikmadda halkaa loogu diray waxa weeye xataa yudahira ardahu ilaa uu dhulkiisa nebigu ka nadiifinayo ama ilaa ilaahay uu dhulkiisa ka nadiifinayo min qowmin qolo qoladaasoo lam tacud aan noqonin tanfacu macahum alcuhuud cahdigu miduu anfacayo waa qolo qolada dhulka laga nadiifinaya waa qolo aan ahayn tanfacu macahum alcuhuud cahdi lala galaa mid shaqaynaya maaha waa gaal dib laysku shaqaysanayo imaanla oo inkaaro kale u dheer yihiin oo cuqdada oo yuhuuda marka cahdi lala galaa ma anfacayso walaa tarbituhum almawaatiiq mana xidhaysa miihaaq miihaaquna waa cahdiga dhaaraha lagu adkeeyey cahdiga dhaarta lagu adkeeyey laftiisu ma joojinayo yahuudda walaa ya'manu lmuslimuuna jaanibahum fii shidda muslimiintuna dhinacooda kama aamin ahaa shiddo iyo balaayo inay kaga timaado marka halkaa waxaad ka arkaysa mar walba qadiyadda amniga ee ummaddu ma aha oo keliya ta daakhiliga laakiin ta dabaddaa ka muhiimsan in aada looga fikiro jiritaanka ummadeed waxa uu kusii socon karaa haddii ay ka aamin yihiin dabaddooda sidaa darteed ba adduunyada cid wal oo jiritaankeeda hagaagsan ka fikiraysa waxay u diyaarsataa hubka ugu adag iyo diyaargarowga ugu adag cadowga shisheeye halka muslimiintu waktigan joogaa cadowga gudahoodan bay cududda u badanba saaraanba cadow kalena ma ahee dee markii ay noqdeen dadaan kalsooni ka haysa shucuubtooda ayaa shucuubtii ay noqdeen naar ku karaysa naar hoostooda ka karaysay noqota dabeedna sidee isaga aamusiisaan aamusiisaanunbaa sheekadooda ku urortay ciidanma u samayso kuwo usoo dhagaysta u samayso qayb iyo xukun waxaasoo culaysa waxa keenaya kalsooni darada halka muslimiintuna arrinta gudahoodu way iska sahlanayd berigii hore oo qofku qof bulshadiisuna jeceshoo ay ku kalsoon tahay buu ahaa isla markaana metelaya dabeedna wuxuunoo la eegayo xagga shishe ee dabadda faqaala liasxaabi nebi maxamed asxaabtiisa wuxuu ku yidhi laa yusaliyanna axadu minkum alcasr mid idinka idinka midoo salaada casar tukada yuu jirin ummadiha ilaa fii bani qurayda qabiilada reer bani qurayda la idhaahdo mooyaane markaa kambalka ayay deganaayeen madiina walibay hala dhaqaa qabuul dagaalkii muddo a kusoo jirteen iyo difaacii mid kalea ku xigaya yuhuuddii ku biirtay gaalada la safaynaya fasaaruu musriciin asxaabtu way socdeen iyagoo degdegaya ma laha waan dakaamayo waan daalay midna ma jiro ilaahay diintiisa u dadaaleenoo way dhaqaaqeen wa tabicahum calayhi asalaatu wasalaam nebiguna wuu raacay raakiban calaa ximaari isagoo dameerkiisa fuushan macnaheedu muu ka hadhay maaha lam yataahar canh walam yaqcud fii beyti walaa fi lmadiina bal saricahu wuu raacay rasuulku sala allahu calayh wasalam leanna awal mujaahidiin adeerkiisii buu dabageliyey waliwaahu calankiisuna biyadi caliy bni abi aalib cali baa calankana sida calanwalaha goobta iyo taliska kala horkacaya waa cali wa khaliifatuhu cala almadiinati cabdullaahi ibnu ummi maktuum kusimaha madiina uu kaga tegee sii maamulaya diin iyo dunyaba waa indhoolihii qalbiga wax ka arkayay mar hadday qalbiga indhaha qalbigu u siraadan yihiin qofka kuwani waxba ma yeelaan wa kaana cadadu lmuslimiina alaaata aalaaf tirada muslimiintu saddex kun bay ahayd ee halkaa ay ugu baxeen waqad adraka jamaacatu min alasxaab koox asxaabtiisii socotayhi waxa ay tukadeen salaata alcasri fi ariiq salaadii casar bay wadada ku tukadeen kooxi waqad adraka jamaacata min alasxaab salaatu alcasr fi ariiq asxaabta koox ka midoo kuwii hore u salaadii casar baa wadada ka heshay ilaa waktigu wuu ku soo wuu ku socdaaye waktigiibaa qabtay oo gaadhay casarkiibaa usoo galay asxaabtii degdegtay iyagoo jidka sii maraya fasallaahaa bacduhum qaarkood asxaabta way tukadeen casarkii jidkay ku tukadeen xaamiliina amra rasuul sala allahu calayhi wasalam arinka arinka nebigana waxa ay amarkiisiina waxay ku awileen bicadami salaatiha uu nebigu amray inaan la tukanin calaa qasdi surca degdega unbuu uga jeeday u oo nebigu amar buu bixiyey a bicadami salaatiha war casarka yaa la tukan bur ilaa reer bani qurayda la gaadho marka wuxuunay ka qaateen un iyagu hala degdego oo hala dhaqsamun bay u walam yusalliha alaakharuun kuwii kale may tukanin ilaa fii bani qurayda reer meeshii markii la gaadhay qoladii kalena tukatay bacda mudiyi waqtiha markii salaadii casar waktigeediiba uu tuk tegeyba ayay halkaa tegeen ayuunbay tukadeen xaamiliina almr amarkuu nebigu bixiyey bayayay ku fasireen oo ay ku xambaareen calaa xaqiiqati daahirkiisa falam yucanif muu canaananin tacniifku waa canaane fariiqa minhum cid iyagii ka mid ah la lfaaciliina wala taarikiin kuwii sameeyey iyo kuwii ka tegey toona wa haadaa yakuun daliila lilijtihaad waاkhtilaafi اlafhaam xadiidku waxa uu yahay iyo qisadani daliil waxay u tahay in la ogol yahay ummaddu inay ijtihaadi karto in la ogol yahay aragtiyuhu inay kala bayri karaan oo qofba naska sida uu u fahmu ku qanaco oo u fasiran karo wa hada sabab min asbaab اkhtilaaf ikhtilaaf اculamaa fi اlfuruuc sababaha had iyo jeer culimadu ay isugu khilaafaan masaa'ilka fiqiga ah ayaa ah اkhtilaafu fi fahmi الnas sida naska loo fahmayo la khilaafsan yahay amarun buu bixiyo wuxuu hi cidiyey tukanin casarka ilaa bani quraydo la gaadho qola daahirkaasay qaniintay daahirkay ku dhegeen salaad buu diiday bay dhah ilaa halkaa la gaadho waaya qolada kalena waxay idhaahdeen arne wuxuu uga jeeday ila amarkiisan amar baa ka horeeye oo salaad laga tegi maayo ilaahaye iyadoo la kari karaye wuxuu uga jeeday un hala dhaqsado yaan la habsaamin haddaynu isku karayno inaynu salaadiina tukanno meeshiina deg deg utukan u tagno maxaa dembiyahe jira labadiiba way dadaaleen kullun ijtahad markaasaa walam yucanif nebigu midna muu canaanin mu ohan adna waad khaldantay adna waad khaldantay midna muu ohanin labadaba waa majaal furan fahamka nasku waa daliiladay ka midta oo sida dee ambiyadaba ikhtilaafka noocani uga dhaco daauud iyo dee sulaymaan oo isdhalay id yaxkumaani fi ar fi lxarf id nafashat fiihi hanam lqowm markaa ilaahay qadiyadii wuxuu tilmaamay fafahamnaha sulaymaan kii yaraabaa fahmay qadiyada lafdigeedii ijtihaadkii la sameynay walamaa ra'aa banuu quraydata jeysha almuslimiin gaaladii markay arkeen muslimiinta colkoodii ku soo egeeyey alqa allaahu rucba fii quluubihim ilaahay qalbigoodiibuu ku tuuray argagax wa araaduu waxay dooneen atanasula inay ka tanaasulaan oo ay ka siibtaan min ficlatihim alqabiixa dhaqankoodii xumaa gaalku marka lagu soo kadiyo ayay indhihiisu cerka arkaan ficilkii xumaa waanu ka tanaasulaynaa waa ka baxayna wahiya ficladaasina alkadru waa ballan biman cid ay ballanta kaga baxaan caahaduuhum ay la ballameen goormay ballanta ka baxaan waqta shuqli marka lagu mashquulsan yahay bicaduwin aakhara cadow kale waxay yidhaahdeen waryaanahe war caadadayadii hore waan bedelaynaa noo dulqaata caadadaasoo ahayd marka cadow lagu mashquulsanye la ishelo inay ballanta ka bixi jireen r b waaye <coughs> waa tanaasulaynaa bay idhahdeen waa tanaasulaynaa markay guureen colaalkii dabeedna halkana ay kus junuuddii ilahayna ay kusoo hamaansatay ee ay arkeen iyadoo lagu ekeeyey weerar oo colaalkii nebigu kusoo ruqaansadeenoo la dul fadhiyo ayay yidhaahdeen dib ugu noqon mayn walamaa ra'aa banuu quraydata taasi bay idhahdeen walaakin annaa lahum dalik arrintaa xaggey ka helayaan annaa lahum dalik maxastaa ma heli karaan waqad habata lilmuslimiina qadruhum muslimiintii waxaa usugantay sugantay ballan furidooda muslimiintii waxay arkeen kow iyo laba iyo saddexdayna ballantii ka baxeen iman kani oy mustaqiliin yihiin kuwa ka faaidaysanaya istiqlaal furs inay cadow soo raacayaan falamaa ra-ow daalik markay arkeen inaan dul laga dhimayn yahuuddii oo nebigii asxaabtii ay dul fadhiyaan oo lagu soo egeeyey kolkay arkeen yahuuddii taxasanuu bixusuunihim qalcadahoodii bay galeen waxaasalahum lmuslimuuna muslimiintuna gaar bay ka hayeen khamsan wacishriina laylatan shan iyo labaatan habeen ayaa oobaa la geliyey o macnaheedu waxa weeyaan ah, dhan walba waa laga maray jiq ayaa lagu siiyey falamaa ra-ow anlaa manaasa min alxarb markay arkeen inaan dagaal laga fakanayn tanaadowa laata xiina manaash inaan fakad jirin dagaal laga fakanaya markay arkeen mar labaadna ay arkeen wa annahum iyagu in istamaruu calaa daalika hadday sidaa kusii adkaystaan maatuu juucan inay gaajo u dhimanayaan waxay arkeen inaan dagaal lagama maarmaan u yahay waxay arkeen hadday kusii adkaystaanna inay geeri ila bil bay qaniinsan yihin timirtii yaraa iyo biyihii iyo wixii soo urur qayladii maatiduna badata qalcadiina kululaatay markay intaasiba isugu biirtay ayaa wa alabuu min almuslimiin <coughs> alabuu min almuslimiin ayaa muslimiintii waxay ka dooneen an yanziluu inay ku degaan calaa maa nazala calayhi wixii ay ku degeen banu nadiir reer banu nadiirkii ka horeeyey wixii laga aqbalay ayay yidhaahdeen laga aqbala reer banu nadiir maxay ku degeenoo laga aqbalay min aljalaa'i inay la dhaqaajiyaan bilamwaali xoolaha wixii u dhaqaaqaya a wixii guuraya maguurtadii way ka tegeen wa tarki silaax hubkana ay ka tagaan dadkii iyo dunyada waxay qaadi karayeen baa kuwa hore layidhi la taga hubka iyo maguurtada sida beeraha iyo daaraha iyo ceelasha iyo timirta iskaga taga intaasu noo yeel baydhe oo iska sii kaaya daayoo namasdaafuri mustaflintii bay abaal ku qabaan falam yaqbal irasuulu sala allahu calayhi wasalam nebigu ma aqbalin liannahu laa yuldaqu lmuminu min juxrin waaxidin maratayn qofka muminkaa god meel haddii mar lagaa qaniino waa nacasinay lagu celiyaa mar baa la qaniinay muslimiintay dirqi ku baxsadeen oo dee laba kala yaaci gaadhay maya maya falam yarda aydan saasay yidhaahdeen nebigu ma aqbalin faطalabuu waxay dooneen an yujluu bianfusihim inay iyaga un la eriyo min kayri maalin walaa silaax hub iyo xoolo toona iyagoo aan wadan hubkana naga reeba hadday kuwii hore xoolo qaateen xoolahana naga reeba waan anagoo suka ah una susumiya bay yidhahdeen anagoo saramaran meesha aan isdabagalo an cayd inay cayd hudamaan way ogolyihin cayd inay hudamaan way ogolyihin laakiin maya falam yarda aydan taana ma daynayna bu hahda ma baxaysaanoo xoola ma qaadanaysaan xoolaha intoo ka tagtaan keligiin ma baxaysaan maya bal qaala wuxuu uhi laabudda min annuzuuli warida waxaa lagama maarmaana inaad ku degtaan oo raalli ka noqotaan bimaa yuxkamu calayhim waxa iyaga lagu xukumayo khayran kaana aw sharan ama khayr ha noqdo ama shar go-aanka iyaga un suga way soo dhaaftay waktigii ikhtiyaarkiina la tixgelinaye waxaanu idinku xukunno un saasay ku wanaagsanaan lahaayeen maanta eh dee me maanta taasaa ku wanaagsanaan lahayd kaana alaxsanu bilyahuud an yufcala bi hada alyawm laakin ana anaa lilmuslimiina dalik alyawm waataa nucliyarka loo sameeye la yidhi halkiinaa lasoo yuurura halkiinaa ka golabtama baa layidhi oo wixii samaysanaya atomic bombkaana ee areada ka agdhowna annagaa idinka ilaalinayna de iminka waata aad arkayse xaaladdu iiraan marka la eego kaabigay saaranta urdun iyo misr iyo waxaa la amniga israail ka shaqeeya idinku idinku amniga israail ka shaqeeya baa layihi qamadidiinaana iska miista adduunyadiinaana diyaaradaha u raaco iska dhex marmara waanaanu idin ammaanayna maxaa kale doonaysa de waayahay bay dha waaya kol intaadaanu helayno muslimka iyaga dhakadaanu kaga fadhihi doonaaye dee waynu iska wadi dabeedna eeraan nimankii odayaashaa shiicadii ayaaba sunigii ka tuntuurroonaado markay iyagu soo fayteenna waa taa imika laga fikirayo mmiyaa la weeraraya ma cirkaa laga weeraraya ma bahashaa laga duqaynaya maxaa la yeelaya ayay maaragtay marxaladu imika meel xun bay maraysa iyaguna markay dee arkeen in kolleyba aan la laga fursanayn halka ay ka hadlayaan baad garanaysaa mawjada in weerarku lagama maarmaan yahay haddaan la weerartaan waanan isdifaaci bay leeyihin idinna wax karis xun iyana wax kula ah. halkaasay marayaanba idinkuna waxba idinku waayi masaalixdii reer galbeedka idin waayi doontaan ciidamadiina wax dhiman doonaan shidaalkiiba adduunyada la waayo qaaliyoobi doona macnaha kolkay halkaa ka hadlayaan waa niman arkaba inaan la hurayninba kolleyba inaan marlayba la hurayn ayay arkayaan dayax gacmeedyadii cirka loo diray oo iyagii basaasaya bay arkayaanoo dhul badan baa marka horeba laga warhayo loo sii qoday oo laga de khadkiiba hayaa marka cumuuman faqaaluu lahu nebiga waxay ku idhaahdeen arsil lanaa abaabu abaalubaaba asxaabiga abaalubaaba la yidhaahdo bashiir ibnu cabdilmundir axad nuqadaa asxaabigaa noo soo dir nastashiiruhu aanu la tashano yaa masaakiin waxay moodayaan in naxariisi raggan ku dambayso bal ninkaasoo aanu berigii hore xulafa ahaan jirnay noo soo dir bayna aan la yar tashane wa kaana awsiyan reer aws buu ahaayo min xulafaa'i bani qurayda gaashaanbuurtii reer bani qurayda ayuu kamid ahaayoo dee carabta iyo yuhuudda isbahaysi baa jiray khasrajna qayb baa la bahahay awsna qayb baa la bahahayd yuhuudda lahu baynahum wlaadu wa amwaal wuxuu inankani lahaa ubad iyo xoolo ayaa dhexdooda u joogay walidaalika khasuuhu bilmushaawara ninkaasaa xoolihii dadkiisi iyo dunyadiisu ina dhex degayihin xulafana aynu ahayne baarmalaha kaasa arrin inoogu roon bay idhaah dadkiiyo dunyada haddii laga hayo waa musiibo falamaa tawajaha ilayhim markuu xaggooda u kacay istashaaruhu waxay kala tashadeen asxaabigan fi nusuuli inay aqbalaan ay ku degaan calaa xukmi rasuul sala allahu calayhi wasalam waryaa nabiga maka ma aqbalaa baydhan go-aankiisa maxay kula tahy faqaala lahum wuxuu ku yidhi inziluu iska aqbalo ku dega xukunkiisa ku degitaanku waa aqbala wa awmaa biyadihi gacantiisana wuxuu ku ishaaray ilaa xalqi cunihiisa yuriidu wuxuu doonayaa ana alxukma dabx xukunku inuu yahay gawraca arda iska aqbalay buu yidhi iska aqbala markaasuu qoortana gacanta mariyey hadal kale ma joogo marka layd casna wuu shiday shidayo aada u cas macnaha hadalkiibaa qaybna afku ka sheegay qaybna ficil buu ku sheegay le luqadaha lagu wada hadlo alishaaratu min alkalaam ila hadalka laftiisii waxaa kamid a ah, ishaaradaa kamid a ah. waabay kasii baleeqsantay iska aqbala buui intuu cunaha gacanta mariyey iska aqbala dee waa kaw e wey <laughs> intaas intaasu shilay waaya lama doonaynin dee inay siri ka baxda ninka ya waa sidii xaatib ibnu abi baltaca uu waraaqda ugu qoray quraysh suuraddan baa ka degtay unzilat calayhi suura min alqur'aan ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim ila akhir aaya waay marka dee maalka iyo awlaaduna waa balaayo ragga way xiniinyatiraan alwaladu majbanatun maxsanatun mabkhala afar xasani siduu tilmaamayo waladku waa fulaynimo oo waa murugo oo waa bakhaylnimo intaaba waxaa rag horseed ugu noqda ubadka inamaa amwaalukum waawlaadukum fitnatu wallahu cindahu ajrun cadiim dadkiiniyo dunyadiinu waa imtixaan ilaahay agtiisana abaalmarin weyn baa taale iyo ilaahay iskiin seejinin dadkiiyo dunyadu wayaquulu abulubaaba abulubaaba kolkii midhkaasi uu ka qarxay way ka qaraxdee markuu kaasi ka qarxay buu iskartay wuxuu leeyahay lam ubaarix mawqifii meesha aan taagnaa kamaan dhaqaaqin xataa calimtu ilaa aan ogaaday annii khuntu allaha warasuulah inaan ilaahay iyo rasuulka khiyaameeyey intaanan halkii ka dhaqaaqin baan gartay inaan rabbi iyo rasuul khiyaameeyey oo siriiga fakatay fa nazala min cindihim agtoodii buu ka tegey qaasidan almadiinata isagoo madiine kusii socda ayuu kasoo baxay yuhuudi khajilan isagoo ka khajilsan min muqaabalati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebigiiba inuu qaabilo nebigii ile waa iimaan baa jira meesha iimaanka iyo nifaaquna isma galaan dab iyo dhagax bay isku yihin markaa kolkiiba munaafiqnimadii iimaankiibaa buufiyey dabeedna nebigiiba uu qaabili kari waayo ila nebiguna waa nebi la weheliye oo ilaahay uu waxyoonayay suuragalta inuu sirtiisaba loo sheegay muqaabaladu waa inuu waajaho oo warbixintii siiyo uu kari kari waayo warabaa nafsahu wuxuu naftiisii ku xidhay fii saariyatin min siwaari lmasjid tiirarka masjidka mid ka mid a ah ayuu intuu gar qaatay gar tidcan intuu qaatay buu jiq isku siiyey tiir isagaa isfigeeyey haddaad arki jirtay milatarigu miduu figeeyo isagaa figta isku xidhay ninkani wuu isxukumay xataa yaqdiya allaahu fiihi amra ilaa ilaahay arrinkiisa go-aan ka gaadho arrinkaygu u fogaaday buu rasuul iyo eryadan wuu dhaaf iyo asxaabtaba ilaahay buu gaadhsiisan yihi anigu ilaahay baan go-aanka ka sugayaabuu walamaa sa'ala canhu calayhi salaatu wasalaam kolkuu nebigu weydiiyu yihi war maxaa ku tidcay maxaa meeshan kugu tigtigay akhbara bimaa facala wuxuu sameeyey buu nebiga u sheegay waxba ma qarin markaa wuxuu ihi dee saasaan yeelayoo nimanku ha kula tashadeentii xaggoodaan u ciray dadkii iyo dunyadii un eegay meesha ku dhex jiray armaa madaafiic lagu miisaa unbaa dee sawirkii noqday dee waka faqaala markaa waxa ihi amaa annahu low jaaanii lastakfartu lahu hadduu ii iman lahaa ilaahay baan dembi dhaaf u weydiisan lahaa amaa waqad facala maa facala ah, dee wixii uu sameeyeyna sameeyey fatarakahu nebigu iska daaya xataa yaqdiya allahu fiihi ilaa ilaahay u xukumo laa go-aanka ilaahay baan u daayay bu dad kolka hore ay soo mari lahayd ilaahay baabaan dembi dhaaf ku weydiin lahaa kol haddii imika arrinku sidan ufashilmay halkana aad taaganta dee allah ku xukumo ilaahayna uu xukumo dee aayadda dambaynu ku arki doonaa waaakharuuna actarafuu bidunuubihim khalaطuu camala صaalixa waaakara saya casa allahu an yatuuba calayh ina allaha gafuur raxiim aayaddan baa ilahay uu kusoo dejiyo o ilaahay uu dembi dhaafay sideedaba dee addoonku waxyaabaha miftaaxa waa ah towbada kow waxa ka ictiraaf inaad qirato dembiga ah, saas uma ina bari qurayda nimankii yuhuud ahaa lamaa lam yarow markii ay arki waayeen buddan kaaftoon wax lagaga kaaftoomo min annuzuuli calaa xukmi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aqbalidda xukunka rasuulka wax lagaga maarmo kolkay waayeen ayay facaluu sameeyeen oo xukunkii nabiga aqbaleen way istaageen faamara birijaalihim raggoodiibuu amar siiyey fakutifuu waa la garbaduubay garbaduub baa loo xidhay markii aysa soo dhiibeen ay soo dareereen iyaga oo sunsubaya ayuu hi horta wixii gaashaanqaada inaga garbaduuba saas wey fajaahu rijaalu min alaws rag aws abaa yimi awstu waa xulafadoodii waa gaashaanbuurtii carabta ee ansaareed ee madiina ayaa yimi wa sa'aluuhu nebiga waxay weydiisteen an yucaamilahum inuu kula dhaqmo kamaa caamala sidii uu kula dhaqmay bani qaynuqaac qoladii reer bani qaynuqaac siduu kula dhaqmay kuwaasoo ahaa xulafaaa ikhwaanihim alkhasraj walaalahoodii reer khasraj gaashaanbuurta la ahaa aws iyo khasraj bay ansaartu kala yihiin reer khasraj waxaa xulafo la ahaa reer bani qaynuqaac waana tii berigii hore la dareeriyen la laynin reer aws oo imika hadlayana waxa xulafa la kuwan la haystee reer bani qurayda marka qabyaaladii baa ilaa heerkaa gaadhay haddana qabyaaladii baa sii yaro socoto ila naxligeedu iyo dawshadeedu waa balaaye sawirkiibay ka yaro dhaxarkeen qabiiladii kale aysayeen ansaarta dabeedna waxay nebiga ku yidhaahdeen dee qoladan qolada iyadan kale reer khasraj ee ansaarta aanu isku nahay gaashaanbuurtoodii waa tad iska sii dayse gaashaanbuurtayadanna iska sii daah halkaasaabay gaadhay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa xakiim siyaasadda wanaagsani ma seegayso markuu arkay in wax ka soo yaro urayaan meesha ayuu khad wanaagsan u dhigay fa qaala lahu markaa nebigu waxa uu ku yihi alaa yurdiikum waa reer awsow miyaanu idin raali gelinayn an yaxkuma fiihim rajulu ninkum nin idinka idinka midihi ah inuu xukumo reer aws haddaad tihiin dee waa idinkan hadhadlaye siifaddu hadalkiina ka yara muuqate ma idin raali gelinaysaa inaanan xukumin cid kalena loo dirine nin idinka idinka midihi uun go-aan ka gaadho fa qaaluu nacam haabay idhaah awaa kolley inaan nimankaa cid kale loo dirinayna maaga hadda waa raggii muuminiinta asxaabta raggani shaydaanka intaa xudha xudhaynaya dadka ilaa macsuumiin maaha dadku wakhtaaruu sayidahum sacda bna mucaad sacd bnu mucaad bay doorteen oo suldaano ahaa yaynu ka dhignaa buuli kuu doonayay ka dhawaajiyeen ayaga suldaanka u ahaa in loo dhaafi karayn sacd bnu mucaadna dee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu sii ogyahay halkuu waxmarin doono iyo go-aankiisa iyo kalsoonida uu ku qabaa waatuu abubakar iyo cumar ku qaboo kale alladii kaas sacadkaasoo kaana jariixan dhaawac buu la ahaa min asahmi leeb baa ku dhacay alladii usiiba bihi fi lkhandaq maalintii khandaq ayuu leeb ku dhacay dagaalkii dagaalkan ku xigay ee iminka laga soo foor qaaday ee khandaqee gaashaanbuurta ayaa uu ku dhaawacmo arterkaas go-ay bahalkaa la yidhaahdo halbowlaha ayaa go-ay dhiigga hawlahayo kii masaajidka wa kaana muqiiman waxaanu ku nagaa sidaynu hore usoo marnay bikhaymatin fi lmasjid taambuug yaroo masaajidka dhexdiisa ah taasoo mucadatan loo diyaariyey limucaalajati ljarxa dadka dhaawaca in lagu daweeyo dadka dhaawacuu nebigu soo booqanayo mujaahidiinta dhaawacmay ayay cusbo talo ahaydoo qaybtaa dambe masaajidka ayay ku taalayo halkaasuu kasoo booqan jiray awliyada ilaahay daraaddii u dhaawacantay halkaasuu jiifi cadhu la ildarayn faarsala calayhi asalaatu wasalaam nebigu cidbu wuxuu u diray man yatii bihi cid keenta marka macnaheedu waxa weeye in lasoo qaado hara lasoo qaado hala keena bui saxaabigaas oo dameera lagu soo qaado faxamaluuhu calaa ximaar baa lasoo saaray dameer waa nin dhaawacoo garsooro ah waa garsoorka ugu sarreeya maanta xataa nabigaa uga tanaasulay waltafa calayhi waxaa kusoo ururay markii uu yimi halkii maxkamadii jamaacatun min alaws jamaacaad odayaashii reer aws ee ansaarta ah waa qoladii suldaanka u ahaa u yara doodaya yuhuudda la haystayaasha ah yaquuluuna lahu waxay ku yaro leeyihin axsin fii mawaaliik war nimankanaynu xulafada ahayn bal hagaaji arrinkooda inaga tiiray waa afkii jug la isgarsiinay ayaa noocan axsin fi mawaaliik aan inaga hagaaji arrinkooda inaga tiiri ha ku dhiidhiyani alaa taraa miyaanan arkaynin maa facala bnu ubayin fii mawaaliih cabdillaahi bn ubay ibnu saluul mawaalidiisii iyo xulafadiisii dee siduu ku sameeyey miyaanan xusuusnay waa kii ka furdaamiyey nebiga ee la layn waayo laga kaxeeyey uun madiina marka yaan la laynin kuwane ha ka liidanin ninkaa odayga ee ibnu saluul la ydhaha ibnu saluul dee miyuu shabihi karaya ilaahay ilaahaybaa abuurtee ibnu saluul waa munaafiqe kana waa mumin khaalis ah miyuu dee shabihi karaya afkiisu ayuu maaragtay waxba uma neefneefino waa reerkiinii ma odhanine dadka noocan u hadlaya ee shaydaan ka yar dhex hadlayo ayuu dareemay oo afkiisuu iska xidhay fa qaala radia allahu canh waxba uma neefine kelmaddanu ka dhawaajiyey wuxuu ihi laqad aana waxay u dhawaaday lisacdin anigoo sacdo waxaa ii dhowaatay oo haatan miiska ii yaalla anlaa ta'khuda fi llaahi lawmatu laaim ilaahay daraaddii in aanay u qabanin mid wax canaananaya canaantii mid wax canaananaya canaantiisa oo arrinka ilaahay igu canaananaya canaantiisa inaanan u tanaasulin baa ii taallab ama reerahoo dhan isu soo kaxaysa ama suldaannimada iga qaada ama waxaad doontaa sheega oo nacsigu sheega oo wallaahi aana waxa ii dhawaatay wey anlaa taakuda fi llaahi lawmatulaaim ilaahay diintiisi iyo go-aanka alleh inaanan mid ay canaananaya canaantiisa ugu tanaasulaynin baa ii taala walamaa aqbala cala arasuuli wa asxaabi markuu nebiga iyo asxaabtiisii soo qaabilay wahum juluus iyagoo fadhiya kaa markuu kasoo baxay isagoo dameerkii fuushan oo dee dhiigu ka da-ayo ay dhaawaco muddo jiifay nebigii asxaabtuna ereyadan ay fadhiyeen oo laga tashanaya nimankan yahuudda ah go-aankiisana la sugayo oo si tolkii loo qanciyo qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yihi qumuu ilaa sayidikum fa fa facaluu qaar ninka madaxdiina haloo kaca buui madaxda ha loo kaco kolkaasaa loo kacay oo kacoo soo dejiya buui marka culimada qaarkood waxay leeyihin waxaa laga faaidaysan karaa qofka sharaftale in loo kici karo ama culimada ama madaxda ah alculamaa wru'asaa in yajuus an yuqaama lahum in la isu taago ayaa banaan bayna xadiidkuna de waa saxiix asxaabtuna way isu wada taageen qolyaha qaarkoodna me waxay leeyihiin in la isu taago ma aha oo dee xadiidkii baa wuxu ahaa man yuxibu an yatamasala lahu rijaalu falya falyatabawa maqcadahu min annaar aw kama qaal qofka jecel in la isu taago meeshuu naarta ka gelaya hasii diyaarsado marka way kala qaadeen aimadu de qoladan kalena waxay kaga jawaabeen waa qofka isagu jecel baa la leeyay ee u hanqal taagaya ee dadka hoosta ka doonaya ee markaa kiciwaayo fadhi ku salaan u bixinaya noocaa wey ee isaguna maxaa noocaas waa kacaandiid kolaasu istaagiba waaye muxuu ukici waaye kaas ee hoosta ka waa kacaandiid baa laoa hoosta ka calaamada ka isagu sidaa u doonaya wey laakin ka aan isagu doonaynin ya ee dadku hadday ay ixtiraamaan amaba dee iga fadhiisaneen laa ba'sa bay yidhaha marka labada xadiid bay kala jiheeyeen qolada kale looma kacayona waxay leeyihiin xikmadan uu nebigu uhi ninkan ugu kaca waxa weeye anziluuhu baa daba taala fa anziluuhu wuu degi waa ninku nin degi kara maaha bi waayo waa bukaana caawiya oo khayraha qabta oo yuu damqanina dejiya anziluuhu baa kuwa ayaa ku xigta qolyaha kalena xagga kale ka daliishanayaana waxay leeyihiin mee quumuu ilaa sayidikum buri cillada eg quumuu istaaga maxaa la isu taagaya madaxdaa la isu taagaya kuwan kalena waxay idhaahdeen mee quumuuda waxa loo eegayaa dejiya eeg labada waa laba fahmo saxa ya labada waa laba far ilaa sayidikum fa anziluu marka sayidnimada markaad yar dheegato madaxda iyo ukiciddaa laysku wadaa bay yidhaha kuwa kalena waxay yidhaha mee dejiya iyo ukacada laysla akriyaya oo xikmadda lagu kacay waxay baahi uu qabo calaa kullin haddaan sidaas oo kale dee qofku ahayn qof isagu qururuu ku dhacayo oo dhibaato leh waxba ukicid hadii dadku gartaan ee ukacan mushkil ma ayaynu odhan karna oo qofkii qofkiio haybad lahoo ixtiraam lahoo la sharfayo oo in dadku maaragtay isagoo dul taagan iyagoo fadhfadhiya ay iska salaamaan ayaa in badan fidradoodu aanay siininba oo ay kaliftaabo markaa qofku inuu dee akhirtu la sinmo oo xataa mucaaraqadii qofkii marka la isku cusub yahay ee dee isqooroqooraysanaysaa dee intuu si kugu soo foorarsan lahaa ee hab sujuud oo kale arrinkiisii u lahaa dee u kiciddiiyo si wanaagsanle la isu salaamo oo arrin kale culimaduna ay sii eegeen waa masalo kale fiqiya taasina oo suluukiyaadka la xidhiidha iyo dhaqanka ummadda ayaynu ku dhex daro dee waa mustafaadaadkii qisada oo qisada kan qiso ahaan uma akriyayna dee wixii laga faa'iidaya waaqica nololeedna ah. waa lama akriyaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen lahu nabi sacad waxay ku yidhahdeen asxaabtu ina rasuula allahi nebi moxamed qad wallaaka wuxuu madax kaaga dhigay amra mawaaliik qoladaa gaashaanbuurta ahaydeen arrinkoodiibuu madax kaaga dhigay litaxkuma fiihi si aad u kala xukunto si aad uxukunto iyaga si aad uxukunto wa qaala lahu rasuul rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu alayhi wasalam uxkum fiihi ya sacd sacadow go-aanka fuli saacaddaa laga bilaabo adiga ayaa ra-iisa lmaxkamati alculya maxkamadda u sarraysa abaa ah fi hadihi alqadiya markuu arkay dabeetana ishaaraadka nebigu fahmaya inuu rag qancinayo kuwan kale cid walba qancinayo faltafata sacd sacad baa wuxuu eegay si uu kalsooni u qaado linaaxiyati dhinacii buu eegay allatii laysa fiiha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam dadku laba qaybood bay ufadhiyaan nebiguna dhinacan ufadhiyaa bulshada qayb kalena dhinacanay fadhidaa isaguna xalqada steerinkeedu hayaa iyo jeerinka marka qoladii bidixdu eegay ee aanu nebigu la fadhiyin waay ballan buu ka qaado waxau ihi calaykum cahd ullahi wa miithaaqu dushiina miyay tahay ballantii ilaahay iyo miithaaqiisi ana alxukma kamaa xakamtu xukumku inuu yahay ka aan xukumo ballan ilaahay ma ku qaadaysa oo ma fulinaysaan xukumka aan xukumo fa qaaluu nacam ballan ilaahay baanu qaadnay wuu dhaariyey faltafata ila jihati alatii fiiha arasuulu wa qaal dhinacii nebi maxamed uu ku jiray ayuu sidaa u egay iyagana wa qaala markaasaa wuxuu yihi wa calaa man haa hunaa kadalik ragga dhinacan fadhiyana ballantaasi way u taallaa saw maaha wa huwa gaadun isaga oo yara foorarinaya darfahu ishiisa ijlaalan weyney nebiga uu weyneynaya ishiisa isagoo hoosu u yaro ayaa wuxuu yihi ragga halkan fadhiyana ballantaasi way saaran tahay sow maaha fa qaaluu nacam nacam bay olada xaggan iyaga isha aada ugumu weyneynin oo galka ugamuu saarina nebigiibaa ku jira wuxuun xukumi jira ee dee aan xukunba cid u daba fadhiisan jirin ayaa meesha fadhiya isha intuu oo sugayo soo yar foorariya isagoo weyneynaya ayaa wuxuu yihi idinkana waa sidoo kale sow maaha markaasay yidhahdeen ha marka halkaa waxaa laga faa'idaysanayaa bay idhahdeen culimadu taxkiimku inuu mashruuc yahay inkastoo dee garsoore ka taagan xagga rasuulka iyo dawladda uu yahay iyo dadka in kalsooni laga sii qaadi karo xukunkaa inaanay ka ambiil qaadanayn xukunka la gaadi doono ee cidda xakamka ah ee dadka kala xukumaysaa marka la doonayo fitnooyinkiiyo in lasoo afsharo haddii daar lagaga qaado inaanay ambiil ka lahayn oo iyaguna sidaa ay kalsooni ku bixiyaan almuslimuuna calaa shuruudihim weye muslimiintu waxay ku soconayaan shuruuday ku ballameen marka hadday dadku saa ku dhaartaan waa xidhan ambiil ma leh way qufulantahy arrintaas waa kalsooni bixin ay ku bixiyeen xukunka iyo go-aan qaadashada labadaba way ku kalsooni bay ku bixiyeen marka ka noqod ma leh taasaa laga faaidi karaa waana arrin waaqiceenan marar badan ka jiri karto dadka marka wax soo haraaciyayaana laga baqayo inay laba bogleeyaan oo intay kalsooni bixiyaan ka noqdaan oo ka qaar kale kalsooni bixiyaan ka noqdaan intoo cid sharaf lahoo miir qabta loo diro in dabeedna aanay kalsooni ka qaadan oo lasoo afjaro wey go-aankiisu waa kelmad keliya kolkaasaa waxa uu yidhi fa inii axkumu waxaan anigu xukumay judgmentkii wey dhegaysta an taqtulu rijaal ragga inaad kaw ka wada dhigtaan wa tasbu nisaaa wa waduriya kafaalataanna dumarka iyo caruurta wa tagnamu lamwaal xoolahana qaybsataan kooban tahay wey dubuhunba ugu dhufanaya a waxa weeye raggaa la laynayaa dumarkiiyo caruurtana waa la kaxaysanaya waa adoomo xoolahana waa la qaybsanaya intiinan i hortaagan baa intaa samaynaysa marka waa inu sakangaleeyaa nabigu calayhi salaatu wasalaam u saxeexaah ila ilaahay isagaa ka wakiila fa qaala calayhi salaatu wasalaam nabigaa markaa wuxuu ihi laqad xakamta fiihim bixukmi illah waxaad ku xukuntay ilaahay xukumku caalamka kore kasoo xukumay xukumku ilaahay caalam alculow kasoo xukumay baad aduguna waafaqday buui halkaasuu xukunkaasi ku sharciyoobay liana hada juz jazaa lkhaain ilghaadr leana hada arrintaasi jazaau lkhaain qofka khaainka abaalkiisa wey alghaadiri ee ballanta fura khaainka caadaystaha ballanta jebiya abaalkiisa waa nooca in seef adagi leefto saas wey kaaladu hadday arki lahaayeen casharo noocaas oo kale ah candhuuftay dib u liqi lahaayeene dee wax madaxa hoos wada foranaya markay arkeen oo roobinaya bay soo dhiiradeen marka arrinku dabeedna go-aankii baa dhacay go-aankuna abiil ma laha ballan xukumkii ilaahay weeye waa xukumkii rasuulka dhaar baa ka horeysay meel laga hadhadlaa mid qabyaaladaynaya iyo mid iimaan daciifa iyo ma jiro uma amara wuxuu nabigu faray bitanfiid alxukm xukumka in la fuliyo fa nufida calayh markaasaa lagu fuliyey toddoba boqol oo raga iyo toddoba boqoloo dumara meelahaasay ahaan dumar iyo caruura dumarkiiyo carruurtii toddobada boqolaha waa la qaybsaday toddobadii boqol ee nin ah halkaasaa loo saaray waxaana maalintaa jaanis lahaa qofka aan qaangaarin rag baa loo diray oo cawrada in la eegaa maalintaa xalaal ba haydo waxaa la go-a iyo ha laga siibo dabeedna bisqintaasaa la eegaya timaha hoostee nabasta kay nabasta usoo baxday waa nin weyne halkaasu ku faylaya qaybta qoorta loo dheeraynayo kaa nabasta usoo bixinna caruurtaa lagu daraya waa nasiibkii ilaa uma baxda buu suuqu ahaa maalintaa khatar cali waaye ilaah aanay usoo bixin macnaha ka aanay usoo bixin baa maalintaa nasiiba ah. waaye dadna sidaa lagu godad baa loo qodayo hadasa hawadaa loo daray fa kaanat waxay ahayd alfan wa ams qaniimadii waxay noqotay alfan wa khamsa miati sayfin kun iyo shan boqol oo seefood waa halaaa ati dirc saddex boqol oo waxaan hubka la yskaga difaacee la gashado diracyada gaashaankan laga jidhka la gashado wa alfay ruux laba kun oo waran wa khamsi mi-ati tors wa jafna wa xajfa shan boqol oo gaashaan ah iyo xajfadu waa waxaan isaguna gaashaankii gaaxshaankiiw intaasay isugu jireen waxa weye seeftii biricii qalabkii dagaalka ah, warankii gaashaankii waa hubkii lagu dagaalamaya waktigaa hubkii lagu dagaalamaya waa hubkii aanay u diyaarsaninba in cid kale ka qaada iyagu ay difaaca ku gelayan waxa hubka la idhaahdaa geesigunbaa uhadha fulaygu u daadiyaa un marka dambe kanun baa ku gaashaaman rag buu udhaxeeya liana alxarba sijaal oo qolahu hadduu xaggaa mara hada wasalaam wa wujida waxaa la helay asaasan katiiratan bagaash fara badan wa aaniyatan wiciyad badan wa jimaalan iyo awr nawaadixa oo beeraha waraabiya wa shiyaahan iyo ari marka dee meeshuu dhoon jabtay wey foos burbur baa ka dhacay waxa weeyaan wax fara badan bay meesha ku haysteen asaasku waxa weeyaan waa bagaash fara badanoo wixii wax lagu qurxinaya aaniyaduna waa wiciyadii jimaalka waa awr nawaadixahoo beerala waa beere awrtii lagu waraabinaya mishiinada uga dhignay iyo ari fara badan oo rabaaya waxaasaa la helay khumisa daliku kullu arrintaa dhammaanteed takhmiis baa lagu sameeyey takhmiis takhmiiskana waa fahamtayoo shan meelood marka loo dhigo afartan bay mujaahidiintu leeyihin meelna dee waa khumuskii aad garanaysa shantiibaa sii leh maca anakli wasabi iyadoo nakhiishii iyo lagu darayo sabyigiina nakiishiiyo geetimireedkiibaa la qaybsaday sabyigii oo addoomihiibaa la qaybsaday sida loo qaybsadayna waxaa liraajili huluthu lfaris raajilku waa ka efenteriga ah ee lugaynaya waxa uu yeelanayay huluthu lfaris ka fariskii intuu qaato saddex dalool oo dalool maxaa saddex qori waxaa la siinaya ka fardafuulka ee faraska watee ku dagaalamaya ee faras watay ninka lugaynayaana hal qori buu leeyahay marka waa inuu nin waliba faras raadsado si uu saddex qori u helo guusha guul iyo gobonnimo si arrinkiisa u noqdo waa dhiirigelin waacda nisaa dumarkiina nebigu wuxuu siiyey allaatii dumarkaasoo yumaridna aljarxa daaweynaya dhaawaca dumarkii neerasta ahaaye dakhaatiirtaha daaweynaya dhaawaca ile dumar baa dagaalka ka qayb qaadanayay saxaabiyaadkii oo xaasaskii nebigu mid ahaayeen oo inta raggu isku dhilaye la dagaalamayo iyaguna wixii kolba soo dhaawacma ama dhinta ayay habaynayaan arrinkiisa oo waraabinayaan oo dawaynayaan oo dhiigjoojin ku samaynaya xidhayaan oo kada wax ku mashquuli lahaa bay qaabilayaan qayb dhan bay hayaan waa mujaahidaad wey marka iyagana wuxuu siiyey qayb buu siiyey rabki baa la idhahdaaoo sahmi kii dagaalamaya mujaahidkii dagaalamaya ka yar hooseeya ayaa iyagana loo baasgaraynaya wa wujida fi lqaniima qaniimadaa lasoo ururiya waxaa laga helay jiraaru khamrin jarxado oo khamriya fa waa la daadiyey weelkun baa la xalay oo layska isticmaalay nimanku dee niman dirisiqay bay ahaayeen oo markaasaa timirta la cunaya xoolaha oo khamriga lagu dhufanaya badhaadaa meesha ka socota dhan walba waa urideen meel ay ku marqaamayeen baa haydna meeshu oo kayd baa yaalay dheer jilxado dhan oo buuxoo laga daadiyo wa bacda tamaami hada alamr kolkii arrinkaasi uu dhammaaday infajara waxa butaacay oo burqabay oo furmay jurxu sacd bni mucaad saxaabigaa nabarkiisii baa furmay haw buu sii daayay famaata radia allahu canhu halkiibuu ku dhintay allaha ka raali noqdo o ardaa markii horena ilaahay bay ballan isku hagaayeen u la ballamo wuxuu ihi allaahuma fa inii adunnu anaka qad wadacta alxarba baynana wa baynahu ilaahay waxaan u malaynayaa in dagaalkii dhexdayada ahaa uu dhammaaday fa in kaana qad baqiya min xarbi qurayshun shay-un fa abqinii lahu quraysh haddii dagaal isugu kaayo hela idaa xataa ujaahidahum fiika si aan daraaddaa ula dagaalamo wa in kunta qad wadacta alxarb haddii dagaalkii aanu ku kala calas qaadnoonu ka gacan sarraynana fafjurha wajcal mawtii fiiha fainfajarat ilaaha aan dhaawacan ku dhintay buuli dii nimankaa aanu ka gacan sarrayno laga soo hadhay arrinkoodii macnaha laga faraxasho laga guulaystay ilaahaw kan ha iga kicin haddii kalena aan iidaa wa kaana sacad wuxuu ahaa fi lansaar ansaarta dhexdooda ka abi bakrin fi lmuhaajiriin sida abubakar nebiga ku ahaa muhaajiriinta dhexdooda ayuu sacadna ansaarta dhexdeeda ku ahaa macnaha wuxuu ahaa ninka kaalinta abubakar ugu jira dhinaca ansaarta lidalik wa kaana calayhi salaatu wasalaam nabiguna wuxuu aha yuxibuhu kaiira in badan buu jeclaa wa basharahu biljanna jannadana wuu ugu busheereeyey waqad kaana waxaanu ahaa lahu alcasmu thaabit go-aan adag buu lahaa fii jamiici almashaahid goobaha la isugu yimaado mashhadku waa meesha rag isku arko go-aan adag buu lahaa allatii taqadamat ilkhandaq khandaq wixii nagu soo horumaray maray go-aamo adag buu lahaa ninkani oo lagu xuso wa kaana calayhi salaatu wasalaam yuxibuhu kaiira wabasharahu biljannati calaa cadiimi acmaali camaladiisaa waaweynaa camalkiisaa weynaa lidalik buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay ihtaza lahu carshu raxmaan ilahay carshigiisaa u gelgishay oo daraaddii u dhaqdhaqaaqay wa caqiba rujuuci lmuslimiina ila lmadiina markii muslimiintu ay madiine ku noqdeen taab allahu ilaahay wuxuu ka tawbad aqbalay calaa abi lubaaba asxaabigaasuu ka tawbad aqbalay ninkii meesha isku xidhay biqawli aayaddanaa laga tawbad aqbalay wa aakharuuna kuwo kalena waa laga tawbad aqbalay ictarafuu bidunuubihim ifkoodii qirtay khalatuu waxay isku dhex dareen camalan saalixan camal wanaagsan iyo waakhara sayian iyo camal xun camalka xuni waa maxay waa dee ishaaradii u nimanka siiyey camalka wanaagsanina waa ergadii rasuulka u galay iyo hawshii nabiga u fulinayay casa allahu rabbi marka halkaa cadaaladdu qur-aanku ina baraya qofka gasayna inaan ku dhoobaysanin oo aan la odhanin wuu xun yahay weligiibu xumaa inaan la odhan sida qabailku sameeyaan qofbaa gaf ka dhacaya waa la wada tuuraya sida baktiga in la tuuro ma aha ee qofka wanaagiisa loo qoraya loo qiraya dhaqankiisii hore fiicnaabaa loo xusaya gefkiisa iminkana waa loo sheegaya waa laga saxaya marka ilaahay saasuu tilmaamay khaladuu camalan saalixan wa aakhara saya labadaasay isku dhex dareen wanaagna way lahaayeen xumaanna way yeesheen labadiiba isku dhex dareen casa allahu an yatuuba caleyh ilahay wuxuu xaqiiqa ku yahy ka dhaafay ina allaha gafuuru raxiim dembiguu dhaafaa uu naxariistaa waqad caahada allaha ilaahay wuxuu kula ballamay an yahjura diyaara bani qurayda alatii xasalat fiiha hadihi zalla an yahjura inuu ka haajiro ka qaxo ayuu ninkan ilaahay kula ballanay abulbulaada diyaara bani qurayda reer bani qurayda meeshooda inuu iskaga tago allatii taasu xasalat fiiha ay ku xasishay ku dhacday hadihi zallatu gefka ninkan abilubaaba wuxu uhi kol hadduu ilaahay toobadii iga aqbalay meeshan aan ku sinbiriraxday ean dembiga ku galeen ilaahay rasuulka ku khiyaameeyey deganaan maayo reerkii ciyaalkiiba uu ka rarayba uu ka guuro meelaha kalu degay taasi waxay dawo ka tahay macnaha waa takyiiru lbaya qofku deegaanka uu had iyo jeer xumaan ku gala inuu bedelaa dee adiga xadiidkii dheeraa garanaya ninkii tisca wa tisciin dila e sagaal iyo sagaashankee nin caalima uu yimide macnaa boqolbaab usoo dile uu ihi bedel halkan ilahay uu kaa aqbalayaa eer eryadan bedel guuran meel kala tag ilaa ardi kada fa ina fiiha qawma saalixiin halkan meel dad xun baa jooga marka qofku in uu deegaanka had iyo jeer macsiyada ay kaga dhacdo waa meel laga qaniinay haddii meel lagaa qaniino inaad sii fadhido od iska xoqxoqato uun ma ahe waa inaad aag bedelataa oad ku sunowday halkaas wuu bedelay ba ninkii wa bitamaami hadihi alqaswa dagaalkan markuu dhamaystirmay araaxa allahu lmuslimiin ilahay muslimiintii wuxuu uga raaxeeyey min shari mujaawarati lyahuud yahuud jaarnimadoodii ayuu uga raaxeeyey aladiina yahuuddaasoo tacawadu lhadra walkhiyaana waxay caadaysteen ballanfur iyo khiyaamo markaas saas weeye oo inta yahuudi muslim la jaar yahay xasili mayso waa bariga dhexe marka lagu leeyahy bariga dhexe balaada haysa waa maxay bari xaaladaas waa bariga dhexaasoo dadku iskama yidhaahdaan bariga dhexaa sidana bariga dhexaa laga sheekeeyey bariga dhexaa laga baacmushtareeyaa warkiisa maxay asharqu lawsat maxay mushkilatu alyahuud mushkiladiisu waa jiwaaru lyahuud waa taa intoo lasoo ururiyey caalamka min kulli fajin camiiq intay ka keeneen ayay halkaa dejiyeen waa jaarnimadii yahuudi ay nabiga madiine kula jaar ahayd ee sunta soo afuufaysa ayuun baa la yidhi xudunta caalamka wasat alcaalam alislaami ayuun baa la dejiyey yaa hadday xaggoodaa geyn lahaayeen waxay dareemayaan inay sunta iyaga ku afuufayaan dabeedna halkan ay keeneen de adiga arkaya maanta mushkilaadka kuwa shisheeye kuwa sokeeye daraaddood bay u dhimanaya walam tabqa may soo hadhin ilaa baqiyatun xoogaa yar baa yahuud ka soo hadho min kibaarihim kuwoodii waaweynaayahoo bikhaybar meesha la yidhaahdo jooga in yar oo yuhuudda reer bani quraydaa baa khaybar degay maca ahliha iyagoo reer khaybar la degay wahum iyagu aladiina kaanuu waa kuwii ahaa asababa kuwii sababta u ahaa fii isaarati alxarb dagaalka inay kiciyaan in yaroon goobta joogin oo ka maqnaa oo dagaalka kacdo sabab u ahaa ayaa halkaa ku yaro biiray yahuuddii halkaa deganayd khaybarna dee in badan bay u jirtaa laba boqol oo kiilooy oo dhowdhow ayay u jirtaa madiina wa sayatii waxaa iman doona lilqaari'i qofka kitaabkan akriyaya qariiban dhowaan alyawm aladii yucaaqabuuna fiih maalinka iyagana la ciqaabaya way iman doontaa oo waa la arki doonaa allahu subxaana wa tacaala